alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii cumdat alaxkaam khaas ahaan waxaynu ku guda jiray kitaab alqisaas can anas bni malikin radia allahu canhu ana jaariyatan wujida ra'suha marduudan bayna xajarayn anas ibni maalik waxa uu sheegay ana jaariyatan in gabadh wujida ra'suha la helay madaxeeda marduudan xaal la burburiyey ayaa la helay bayna xajarayn laba dhagax dhexdood baa lagu burburiyo bimacnaa dhagaxna loo barkiyey dhagaxa kalena korka laga dhuftay dhagax kaloo weynoo dhadhaabaha markaasaa madaxii isku burburay fa qiila waxaa la yidhi naf yaroo diiqa lagu soo gaadhay ma hadli karayso laakiin wax waa kala garanaysa waxaa lagu yidhi man facala haada biki fulaan wa fulaan sidan yaa kugu sameeyey oo kugu falay yacnii madaxaagii yaa burburiyey oo sidan kuu dilay fulaanun markaasaa la sii weydiinaya a fulaanun ma hebel baa fulaanun a fulaanun ma hebel baa dadkii meelaha ka dhowaa ayaa marba mid loo soo qabtaa markaasaa la yidhahdaa makaasaa makaasaa makaasaa xataa dukira yahuudiyun ilaa la sheegay nin yahuudi ah oo la yidhi ma hebel ba fa awma'at bira'siha madaxa ayay ku tilmaantoo ruxday ma hadli karayso ishaarada madaxay ku tilmaantay inuu hebel yahay in yar dabadeedna way dhimatay fa ukhida alyahuudiyu waxaa la soo qabtay ninkii yahuudiga ahaa waa la weydiiyey factaraf waa qirtay faamara rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu amray an yuradda ra'suhu bayna xajarayn in lagu burburiyo madixiisa la burburiyo bayna xajarayni laba dhagax dhexdood lagu burburiyo bimacnaa siduu u dilay si la mida waa in loo dilaa oo dhagaxna loo barkiyaa dhagax weynna korka lagaga dhuftaa oo lagaga bashaaqiya siduu u dilay ayaa loo dilaya walimuslimin wاnnasaa'iyi muslim iyo nasaa'i waxaa u sugnaaday can anasin isagoo anas ka soo warinaya ana yahuudiyan qatala jaariyatan cala awdax in yahuudi ahi qatala jaariyatan inan inuu dilay cala awdaax wuxuu ku dilay yacni fidda markaa ay sidatay ayuu ku dilay yani wuxuu doonayey fidada ay xidhan tahay inuu ka qaato ayuu doonayey awdaxna waxaa la yidhaahdaa asalkii wadaxii baa laga keenay alwuduux cadaanta ah fidaduna waa caddahay marka waxaa laga tilmaamayaa waxyaalo yaryar oo fida ah oo ay sidatay ayuu ku dilay faaqaadahu biha rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam waa u qisaasay alqawad waa qisaasta weeye waa u qisaaso waa u dilay xadiidkan waxa uu sheegayaa qisaastii ayuu ka warramayaa qisaastii ayuu ka warramayaa oo qofka qof dila in loo dilaayo ayuu tilmaamaya ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado annafsu binnafsi xadiidka hore waa iyo muslim kan labaad laftiisa bukhaarina waa ku sugan yahay walow lafdigu ha ka yara bedelaado ee waxa weeye bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen labada xadiisba markaa waa saxiixaynka waxa labada xadiisba tilmaamayaan nin yahuudi ah oo gabadh dilay in gabadhii loo qisaaso loo dilay halkaana waxaa laga qaadanayaa ninku hadduu gabadh dilo in loo dilaayo gabadhuu dilay oo aan la odhanaynin isuma beegtoomaan ninka iyo gabadhu ama dhadig iyo laboodku isuma beegtoomaan aan la odhanayn maadaama naf iyo naf ay yihiin laba nafoo macsuuma oo muslim ana ay yihiin waxay noqonaysaa midkood hadduu ka kala dilo waa loo dilaya marka culammadu waxay ka qaataan ninku hadduu gabarh dilo waa loo dilayaa waana sida cumuumka aayaddu ay sheegayso wakatabna calayhim fiiha ana annafsa binnafsi ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen oo uu ka mid yahay nawowi wa huwa ijmaacu man yuctadu bihi cid alla ciddii la tirsadoo la ictibaariyo culammada ka mida ijmaacoodii weeye oo saasay isku waafaqsan yihiin ninku hadduu gabarh dilo in loo dilaayo saas yadaa bay isku waafaqsan yihiin qowl shaadaa wuxuu leeyahay oo cid naadir oo qaliila laga soo naqliyey marka gabadhu ay disho ninka ayay yidhahdeen waa loo dilayaa waxaana lagu darayaa markaysaa kontanna waa lagu daraya laakiin qowlkaasina calaa kulli xaal muctabar maaha muctabar ma aha ee ninka sida gabadha loogu dilayo ayaa gabadhana haddii ay nin disho loogu dilayaa farqina ma kala laha wuxuu ku dilay inuu muxadad yaho wax jidhka gelaya uu yahay iyo inuu musaqal yahay farqi ma kale leh sida jamaahiiru ahlicilmi qabaan qolyaha xanafiyada ayaa waxay yidhahdaan qatliga camdigu waa in wax jidhkii jeexayoo gudagelayo muxadadoo afle waa inuu yahay ee shaygu hadduu yahay shay malaasan oo aan jidhka dhex gelaynin sida dhagax ama tib ama wax la mid ah ashyaada noocaasoo kale haddii lala dhaco lagu dilo qolyaha xanafiyadu waxay leeyihin loo qisaasi maayo waa ta laga sheego abu xaniifa inuu yidhi hadduu qofku qofka dhagax ku dilo loo qisaasi maayo markaasaa lagu yidhi dhagaxu hadduu xataa weyn yahay loo qisaasi maayo miya markaasaa waxaa laga sheegay inuu yihi walow daraba biaba qubays haba ku garaaco buurta abu qubays hadday dhacdo inuu soo qaado dhagax baa ka hadlaysaane buurta abu qubays waa buur hadday dhici lahayd buurtaa intuu soo qaado inuu ku dhufto loo qisaasi maayo qowlka noocaasi jamaahiiru ahlicilmi waa khilaafsan yihiin xadiisku markaa wuxuu u deliil yahay shayga camdigu ka imanayo ee ruuxa loo qisaasaya hadduu wax ku dilo inaanu ku gaar ahayn muxadadka afka lehe jidhka dhex gelaya ee musaqal iyo muxadad inaanu farqi ka lahayn almusaqal waa maxay waa shay isku malaasan oo miisaan leh muxadadna waa shay af leh waa sida seefta waa sida toorida waa sida waranka waa sida xabadda waxyaalahaasoo dhammi jidhka way gelayaan marka waxaa jidhka gelaya ee markaa sidaa uga murkudaya ama u dhex gelaya waxaa la yidhahdaa muxadad waa wax af leh musaqalna waa shaygan malaasane miisaanka uu wax ku dilaya laakiin jidhkii aan dhex gelin marka jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan farqi inaynay kala lahayn waana sida ahluxadiiska iyo ala'immatu alaasaba ay ku tageen oo maalik iyo shaafici iyo axmed ay qabaan waana sida xadiisku ku tusinayo waayo ninkan yuhuudiga ahi gabadhan wuxuu ku diray ma ahayn in wax muxadadoo aflahoo jidhka gudagelaya ma ahayn waxaa shay musaqal ah ayuu ku dilay waa laba dhagax ba isu berkiyey halkaana waxaa laga qaadanayaa musaqalka shaygaa miisaanka leh ee aan jidhka dhex gelayna afka lahayni inuu la mid yahay shaygii muxadadkaah ee afka lahaa ee jidhka dhex gelayay inuu kala mid yahay xagga qisaasta ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya qisaasta qofka marka la qisaasayo wuxuu ku dilay in wax lagu dilayo wuxuu ku dilay haddaanu ahayn shay shareecada xaaraam ku ah daata ahaantiis in wuxuu ku dilay lagu qisaasayo waxa laftoodii lagu dilayo culammadu waxay ka leeyihiin mas'aladaas laba qowl bay ka leeyihiin qofkii markuu qof dilo macsuum ahoo mukaafi ah qatli camdi oo cudwaanana ku dilo dil badrheer ah oo xadgudubana ku dilo wuxuu ku dilay ma lafteedii in lagu dilaabaa mise ilaaba ilaa seefun baa lagu dilayaa laba qowl bay culammadu kale yihiin ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan waxaa lagu dilayaa waxa weeye waa seef laakiin shaygu ku dilaa lagu dilayaa ma qabaan culammada qaarkood waana sida madhab alxanafiya ay tahay in mar layba seef lagu dilaayo waana sida mashhuurka madhabka xanaabiladu yahay waxaanay cuskadeen xadiis daciifoo odhanaya laa qawada ilaa bisayf qisaasi ma jirto in seef lagu samaynayo mooya ama qisaas lama oofinaayo in seef lagu oofinayo mooyaane qisaas kastoo la samaynayo waa in seef lagu sameeyaa madhabka xanaabilada mashhuurkiisu waa saas xanafiyaduna waa say qabaan inkastoo kutubta xanafiyada qaarkood ay yidhaahdeen laa qawada ilaa bisayf waxaa loo jeedaa waa kinaaya can isilaax oo ay dooneen inay markaa waxa weeye yidhaahdaan seefta lafteeda kuma gaarahe waxa seefta la midina seefoo kale ka dhigan bacdigood baa saa maray laakiin bacdi waxay ku kaaftoobeen xanafiyada ka midii ila bisayf seeftaa lafteedun bes ayaa lagu samaynaya waana sida qadaaga sacuudiga ku camal falo waayo dadka la qisaasayo dhammaan wax xabad lagu dilaa ma jiro wax aalad kale lagu dilaana ma jiro seef baa la isticmaalaa dad ku tababaran baa jira marka oo sayaafiin la yidhaahdo markaa seef af badan baa loo keenaa dad kuwaasaa marka waxaa markaa dila waxayna ku dilaan sida markaa ugu degdega badan marka la keeno qadaagii maxbuuskii baa la keenayaa dadkuna waa daawanayaan dhexdaa la fadhiisinayaa qaraarkii maxkamadda la akhrinaya ninka sayaafka ah ee hawsha u qaabilsan ee ku lacag qaata meeshuu imanayaa mawdica loogu dhiibaya seefta inta qaraarka la akhrinayo seefti isagoo sito halkan warwareegaya marka qaraarka lagu dhawaaqo ayuu halkaa ka taabsiinayaa seefta sidaa markuu yidhahdo ku dhufanaya kadh kurkii halkaa yaalla la arkaya isla markii laga qaadaya seefta yani waxaa weeye second bay ku dhacaysaa dariiqada labaad waxay tahay waa in la yidhaahdo qofku wuxuu wax ku dilay baa lagu dilayaa hadduu seef wax ku dilay seef baa lagu dilaya hadduu toorri ku dilay toorri baa lagu dilaya hadduu dhagax wax ku dilay dhagax baa lagu dilayaa hadduu waran ku dilay waran baa lagu dilayaa wahaa kada culammadu waxay qabaan saas waa sida shaaficiya iyo maalikiya iyo bacdulxanaabila ay qabaan cumuumaadkana sida u dhowaa saas wain caaqabtum facaaqibuu bimili ma cuuqibtum bih wa jazaau sayi'atin sayi'at miluha faman ictadaa calaykum faactaduu calayhi bimili ma actadaa calaykum waa sida xadiidkan laftiisuna tilmaamaayo waayo ninkan isagoo gabadhan dilay oo laba dhagax isu barkiyoo ku bashaaqiyey dee seef laguma dilin fa amara rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam an yuradda ra'suhu bayna xajarayn cadligana sida u dhowi waa saas saas aawadeed wixii uu ku dilay ayaa lagu dilayaa bay yidhaahdeen labada qowlna ka saxiixay waa qowlkaas odhanaya wuxuu ku dilay baa lagu dilaya qowlkaas arjaxa adilada khaaska iyo adilada caamkina isagay ku tusinaysa aladila alcaamma faactaduu calayhi bimili ma actadaa calaykum wa jazaau sayi'atin sayi'at miluha wain caaqabtum facaaqibuu bimili ma cuuqibtum bih ina allaha yaamuru bilcadli walixsaan cadligayna ka mid taha aladila alcaama siday ku tusinaysa waa saas aladila alkhaasana waa siday ku tusinayso fa amara rasul lahi sala allahu alayh wasalam an yuradda ra'suhu bayna xajarayn waa daliilkii khaaska ahaa amaa in la yidhaahdo ruux kasta oo la dilaayo waxaa lagu dilayaa xabad sidii markaa labadii siyood midna ma waafaqsana labadii siyood midna ma waafaqsana xaggii seef keliya wax lagu dilaa iyo xaggii ku dilaa lagu dilaa labada midna waafiq marka uu xabad ku dilo iyada laa ishkaal qowlkan odhanaya wuxuu ku dilaa lagu dilaya in xabadda lagu dilayo laakiin isagoo aalad kale wax ku dilaa xabad lagu dilayaa dee taasi waxay noqonaysaa midaan markaa sax ahayn ayay noqonaysa ahlu cilmiga iyo madaahibtu siday qabeenna waxay noqonaysaa mid khilaafsan daliil gaaroo ku soo arooro markaa sidaa sheegaya ama laga deliishan karaana ma jiro weliba dhibaatada kale dhacda waxaa ka mid ah in ruuxu isagoo xabad lagu dilaayo naftii lagu silciyo oo isagoo xabad buu ku dhuftay markaasaa waxaa laga yaabaa in jamac la keeno oo la yidhahdo jamciinnaasi eh, ku rida xabada ilaa toban qof oo kale la keeno tobankii markaa waxaa qaarkood hawada isaga ridayaan qaarkoodna meelo aan maqtal ahayn bay kaga dhufanayaan ama gacan ha kaga dhuftaan ama adin ha kaga dhuftaan ama wax lamida tobankaasaa la kaxaynaya toban kalea la soo gelinaya sidiisi laeg toban kalea la soo gelinaya haddana sidiisi laeg tobankii horea la soo celinaya sidiisi laeg yani waxa weeye saddex tobnaadoo isdaba jooga ayaa la odhanaya markaa waxa dilaa markaasaa mar baa la soo egaya markaasaa ma dhiman haddii saddexdaa tobnaadee isdaba jooga ku dhiman waayo tobankii horea la soo celinaya la odhanaya markiisa waxaa ku ridaa ya akhiiran marka ugu dambaysa hadduu hore u dhiman waayo xabad baa markaa loo tegaa lagu dhufanaya hadday xataa markaa lagu samayn lahaa xabad keliya in lagu dhufto marka ugu horrayso maqta lagaga dhufto isagana waxay u noqon lahay aryax yacani mid waxa weeye uga sahlanaansho badan sidan shiddada badan markaa lagu samaynayo marka qaabka noocaas ah oo ku saabsan in waxa weeye naftii lagu silcinayo ruuxa yacani waxa weeye mid markaa sharciga ku qotonta ma aha wakada haddii aalad kale lagu dilaya nafta in lagu silciyo ma aha إن الله kataba alixsaana على kulli shay faida qataltum faaxsinu alqitla wa ida dabaxtum faaxsinu adibxa beri baa waxaa markaa dhacday xamar markaa qisaas la yidhi waa la samaynayey nin markaa nin ku dilay toorri ku dilay ayaa waxa la yidhi toorri baa lagu dilaya markaasaa waxa weeye ruuxii baa la yidhi markaysa markaa ku inuu weli damkii aho baan filaya markaasuu yimaadaa fash fash fash saddex buu ka taagaa waa iska soo warwareega waa soo noqdaa haddana saddex kaluu ka taagaa meelaha buu ka taagaya maqtal maaha waxaan u maranayaa shan iyo labaatan toorriyad inuu gaadhsiiye oo marba markaa wakhti u dhexeeyo marka ariiqada noocaasoo kale waxa wey waa ariiqa markaa qalada wey faida qataltum faaxsinu lqitla rasuulku wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam haddaad doonaysaan inaad wax dishaan yani sidaad wax u dilaysaan wanaajiya waidaa dabaxtum faaxsinu dibxa marka ruux isagoo la qisaasayo haddana waxa weeye ixsaankiiyo raxmada waa in lala yimaadaa yani waxay noqonaysaa silcinta nafta lagu silcinayo mid ka hor imanaysa sidaa uu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam mid ka hor imanaysay noqonaysa xadiidka waxaa ku sugan gabadhii inay tilmaantay yuhuudigu inuu dilay waxa loo qisaasay yuhuudigana ma aha sheegista gabadhu ay sheegtay ama ay tilmaantay in ninkaasi yahuudiga dilay ee waxa lagu qisaasay waxa weeyaan waa qirashada uu qirtay fa alyahuudiyu factaraf marka iqraarkiisa uu qirtay baa lagu qisaasaye qofkii uu dilayey inuu sheegay mid lagu qisaasay maaha laakiin qofkii la dilayey xaaladda caynkana ee uu sakaraadka yahay sheegista uu sheego hebel inuu dilay waxay noqonaysaa qariino waayo qofku markuu xaqiiqsado inuu dhimanaayo xaaladdii sakaraadka ku sugan yahay inuu is yidhaahdo xaaladdan been sheeg oo ciddaa markaa waxa beentaada ku dhib mid waxa weeye markaa soo degdegaysa maaha ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen xaaladda caynkaasoo kale ah ruuxii maqtuulkeen la dilay sheegista uu cid sheego inay dishay waxay qariin ay faa'iidaynaysa sidaas aawadeed ayaa loo soo qabtay ee la soo qabtay ninkii yahuudiga ahaa dabeedna marka waxaa la weydiiyey marka tuhumay faa'iideynaysaa sidaas yadaabaa loo soo qabtay dabeedna markaa la su'aalay ilaa uu ka qirtay dabeedna sidii baa markaa isagii lagu dilay marka calaa awdaaxin waxay noqonaysaa waxyaalo fida ah ama fidada ka mid ah oo ay isku qurxinaysay ama marka waxa weeye ay sidatay ayuu ka gureeyey taasuu ku dilay taas ayuu ku dilay ruuxa gaalkaa marka wax laga sheegaayo ama kiis loo sheeganayo qof muslimaa sidan ka sheegay bayino iyo caddayn maaha qof muslima wixii wax ku caddeeya ayaa qofka gaalkaana wax ku caddaynaya lama odhanaayo waa gaale eh marba hadduu muslim ka sheegay muslimku wuxuu ka sheegay sax weeyaane waa lagu xukumaya la odhan ee sida qofkii muslimka ahayd caddayn aynay ugu noqonayn waxa uu ka sheegaa qofka kale ee wax u sheeganayaa ayaan qofkii gaalkaana caddayn ugu noqonayn arrinkaa ku caddaynaysa marka ictiraafkiisa weeye waxa lagu dilay saynu hore usoo sheegay qirashada uu qirtay ayaa lagu qisaasay saas yadaa weeye xadiidka sheegaya laa qawada ilaa bisayf xadiisku waa daciif sida marka wax shaarixuba caddaynaayo ibnu cadiyin waxa uu yidhi duruquhu kulluhaa daciifa dariiqyadiisu dhammaan waa daciifa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala lama fataxa allahu tacaala calaa rasuulih wuxuu yidhi abu hurayra lama fataxa allahu tacaala calaa rasuulihi sala allahu aleyh wasalam markuu ilaahay u furay rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam makata maka beledka maka la yidhaahdo u furay bimacnaa ka guulaysiiyey oo mid furta ka yeelay qatalat hudaylun rajula min bani laysin qatalat waxay dishay hudaylun qabiilka hudayl la yidhaahdaa waa qabiilkii cabdullahi bn mascuud uu ka dhashay cabdullaahi bn mascuud ibnu haafil alhudali baa la yidhahdaa rajulan nin bay dishay min bani lays qolada bani lays ka mid ah ayay dishay waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdigu waa caam looga jeedo khusuus looga jeedo khaasnimo loo jeedo waayo hudayl oo dhammi kulligood may wada dilin waxaase loo jeedaa bacd yaga ka midaa dilaa loo jeedaa qayb yaga ka midaa dishay ayaa looga jeedaa marka hudayl waxay dishay nin bani lays ka mid ah biqatiilin kaana lahum fi ljaahiliya waxay u dishay mid laga dilay yaga biqatiilin ay bimaqtuul mid laga dilay kaa la dilay oo kaana lahum u sugnaaday yaga fi ljaahiliyati wakhtigii gaalnimada gudaheeda ayaa laga dilay yacni qabla alislaam nin qoladaasi ay ka dishay ayay u dileen nin bani lays ka mida hudayl baa u dilaysa faqaama nabiyu sal allahu aleyh wasalam markaasaa nebigu istaagay oo faqaala wuxuu idhi ina allaha caza wajalla xabasa can makkata alfiil ilaahay isagaa haalib ah wajalla isagaa weyne xabasa waa ka xidho waa ka xabisay can makkata alfiil maka ayuu ka xabisay maroodigii ayuu ka xabisay yacni ciidankii maroodiga watay ayuu ka xabisay caama alfiil wasallata rasuulahu waalmu'miniin wasallada waa ku diro waa ku salliday maka rasuulahu rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam rasuulkiisa ayuu ku salliday waalmu'miniina mu'miniintana waa ku salliday bimacnaa waa u banneeyaa loo jeedaa inay maka gudaheeda ku dagaalamaan alaa wa innaha lam taxilla liaxadin qablii hooyaay ama baraarugaay wa maki lam taxilla liaxadin qablii xalaal umay noqon cid aniga iga horraysay walaa taxillu liaxadin bacdii xalaalna u noqon mayso cid iga dambaysa cid iga horraysana xalaal uma noqon inay ku dagaalamaan cid iga dambaysana xalaal uma noqon doonto inay ku dagaalamaan wa innamaa uxillat lii saacatan min annahaar rasuulku wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam waxaa lay xalaaleeyo qura saacad maalinta ka mida saacad qura oo maalinta ka mida lay xalaaleeyey wa innahaa saacatii haadihi xaraamun wa innahaa maki saacatii haadihi saacaddayda tan ana xaraamun mid xurmo leh weeyo waa xaraam oo in lagu dagaalamaa ma bannaana xurmay leedahay laa yucdadu shajaruha lama goynaayo dhirteeda walaa yuktala khalaaha walaa yukhtalaa lama jaraayo khalaaha dooggeedana la jari maayo yacnii geedaheeda qoyan ama cawskeeda qoyan lama jarayo walaa yucdadu shawkuha lamana goynaayo qodaxdeeda lamana goynaayo qodaxdeeda walaa tultaqadu saaqidatuha ila limunshid walaa tultaqadu lama qaadanayo saaqidatuha alaabta ku dhacdee ku hallowda la qaadi maayo cidnaba qaadi mayso ilaa limunshidin mid markaa yaahinaya oo yaboohinaya mooyaane ku kale ma qaadayo yacni yaanu qaadin uma xalaalaha inuu qaado munshidku waa ka yaboohinaya ee raadinaya ciddii lahayd waryaale waryaale waman qutila lahu qatiilun waman qutila ku kastoo la dilo lahu qatiilun mid laga dilay oo isaga u sugnaaday laga dilo fa huwa isagu bikhayri nadarayn labada ra'yi ama labada aragtiyood ta markaa doorka roon ayuu ku sugan yahay bimacnaa isagu door bidaayo isagaa kala dooranaya annadarayn waxaa loo jeedaa laba aragtiyood ama laba ra'yi baa loo jeedaa marka labadaa ra'yi buu kala dooranayaa isagaa door qaadanaya madiyuu qaadanaya mise waa qisaasanayaa ima an yuqtala wa ima an yadiya ama waa in maqtuulkii la dilo wa ima an yadiya ama waa inuu diyadii bixiyo waxaa kaloo loo soo naqliyaa ima an yaqtula wa ima an yuudaa ama waa inuu kan weliyul damka ahi uu dishoodo yaqtula wa ima an yuudaa ama waa in diyadii la siiyo muqayaru siiqaha waxaa loo bineeyey markaa diyada faacilkana waxaa loo bineeyey weliyu sida markaa inoo qoranna waxay noqonaysaa in looga jeedo eh, kan markaa wax dilay ima an yuqtala ama waa in la dilo nusakha qaar waxay qorayaan wa ima an yufda ama waa in madax furad laga qaato waxaa loo jeedaa diyo laga qaato ka annahu diyadu madax furadkii tahay ima an yuqtala ama waa in la dilo wa ima an yadiya ama waa inuu diyo bixiyo labadaas ayaa markaa uu kala dooranayaa kii weliyudamka ahaa in labadaa mid uu sameeyo ama lagu sameeyo kii wax dilay ama kii wax dilaa la dilaya ama kii wax dilaa diyada bixinaya faqaama rajulu min ahli yaman waxaa kacay nin reer yaman ah yuqaalu lahu abu shaah ninkaasoo abushaah la odhan jiray kunyadiisaa sidaa ahayd yacni magiciisana la garan maayo shaah mar walba waa ha haddii hadalka la xidhiidhinayo iyo haddii laysku ysku taagayo mid walba waa shaah shaatin maaha waa abu shaah wey haddii la xidhinayo abushaahin baa la odhanaya fa qaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow uktubuu lii ii qora yacni xadiiskaa ii qora yacni ii amar in lay qoro faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam markaasaa wuxuu ihi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam uktubuu liabi shaah u qora abi shaah u qora abi shaah u qora uma qaama alcabbaas intaa dabadeed baa waxa kacay cabbaas baa kacay faqaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ila alidkhira cawsdameerka ka reeb bimacnaa marka aad tilmaantay inaan markaa dhirteeda iyo cawskeeda ama geedaheeda midnaba la jarayn waxaad ka reebtaa cawsdameerka ka reeb alidkhir ka reeb fa inna najcaluhu fii buyuutina wa qubuurina waayo waxaanu ka yeellaa oo ku samaynaa idkhirka ama cawsdameerkaas fii buyuutina guryahayaga wa qubuurina iyo xabaalahayaga ayaanu ku samaynaa oo guryahana waxaanu uga dhigannaa yacay iyo wax la midaan uga dhigannaa meelaha daldaloolan ku gufaynaa xabaalahana waxa weeye waa ku bishillaa markaanu doonayno inaannu xabaasha xidhno fa qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam markaasuu rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu uhi ila alidkhira idkhirka mooyaane xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskana wuxuu tilmaamayaa maka inay xurmo leedahay xurmadii ilaahay u yeelayna inay baaqi tahay in waxa weeye dhirteeda in la jaraa inaynay bannaanayn cawskeeda in la gooyaa inaynay bannaanayn waxyaalaha luma ee maka ku dhacana inaan markaa haddii aan la yaboohinayn inaan la qaadayn waxay u bannaantay keliya inuu qaado ciddii yaboohinaysa laakiin ruux markaa waxabay aan yaboohinayn inuu qaadaa uma bannaana weligiina qofka xalaal u noqon mayso alaabtaa uu helay maka ka helay beledada kale haddii alaaba ku lunto alaabadii waa la yaboohinayaa muddo sannada ayaa la yaboohinayaa haddii cid sheegata sannadkaa la waayo ruuxii waa iska isticmaali karaa laakiin maka marnaba wixii ku luma sidaa lama samaynayo waxay noqonaysaa in marka weligeed in la yaboohiyaa inay laasim noqonayso marna qofkii xalaal u noqon mayso khasaa'ista markaa maki ay leedahay ayay ka mid tahay ruuxu wuxuu samaynayaa hadduu alaabo helo qolyo loo khasiisay ayaa jiro ammaanaat la yidhaahdo oo masjidulxaraamka hareerihiisa ayaa meele laga sameeyey waxyaalihii luma yagaa loo geeyaa qofkii wax ka lumana yaguu u tegayaa waa meeluu ku hagaagayo marka qolyaha hadduu u dhiibo isaga dimmadiisu markaa waxay ka tahay beri shaqo kuma leh laakiin isagu inuu iska qaato ma aha waa inuu marka arrinkaa iska jiraa muddo xalaal ay ugu noqonaysaana ma jirto ahlucilmiga qaarkood waxay yidhi hadii laga quusto oo in markaa ruuxii la helo ay noqoto mid laga quustay qofkii in laga sadaqadaysanayaa la niyoonayaa qofkani ma isticmaalayo qofkani ma isticmaalayo maka ilaahay wuxuu xurmada u yeelay yacni hore ayuu ilaahay xurmada ugu yeelay markuu ilahay cirarkiiyo dhulka abuuray ayuu maka xurmada u yeelay nebigana sala allahu aleyh wasalam waxaa loo xalaaleeyey saacad maalinta ka mida ah loo xalaaleeyey inuu ku dagaalamo xurmadeedu waxay ku soo noqotay siday ahaan jirtay bay ku soo laabatay nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu xadiis kale ku yidhi hadduu markaa cidi ay rukhsaysato dagaalanka maka gudaheeda lagu dagaalamayo oo ay ku bannaysato dagaalka rasuulku sala allahu alayh wasalam ku dagaalamay nebigu wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ku tidhaahdaan ilaahay rasuulka ilaahay waa u xalaaleeyey adiga se ilaahay kuuma xalaalayn sidaa ku dhahaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam hadday dhacdo dad markaa waxa weeye gaalo ah inay soo galaan laa samax allah ama dad ahlu fitnihii inay dagaal markaa bilaabaan way soo hujuumaan xaaladda caynkaasa waxaa lagula dagaalamayaa difaac horarka layska daafacayo ayaa lagula dagaalamaya dembina laguma qabo dembiga waxaa leh kii bilaabaa dembiga qaba kii bilaabay ayaa dembiga qaba waxay noqonaysaa markaa dagaal ibdiraari ah ayay noqonaysaa difaaca laga daafacayo dadka marka ama ahlu fitnaha ama gaalada laga daafacayaana ee dagaalka ku bilaabayna mid markaa dembi lagu qabo ma mid dembi lagu qabo ma aha marka taasna saas yada wey taarikhda hijiriyada markay ahayd kun afar boqol bisha muxaram kowdeedii waxaa xaramka maka soo galay dad ahlu fitno ah oo le markaa waxbaanu doonaynaa inaanu wanaajinno hubbay soo geliyeen masjidka baytullaahi alxaraamka gudihiisana waa ku dagaalameen fitnatu juhaymaan bay caan ku tahay waxay waafaqsanayd xagga taariikhda kiristaanka marka la eego kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii ayay waafaqsanayd aakhirkiisii marka xagga taarikhda islaamka waxay ahayd kun afar boqol bisha muxaram ee ugu horaysa sanadka kowdeedii buu ahaa kow kow kun afar boqol waxay ahaayeen niman markii hore muujista inay khayr iyo wanaag doonayaan dadkana ugu yeedhayaan diin iyo yacni dacwad culammadana isku dhedhejin jiray bay ahaayeen marka khayr iyo wanaag bay muujisanayeen waxaa la yidhahdaa riyooyin bay ku riyoodeen in mahdigi ku jiro ya mahdigii inuu ku jiro bay ku riyoodeen baa layidhi nebigu wuxuu sii sheegay calayhi salaatu wasalaam nin mahdi inuu soo bixi doono oo magiciisu iyo magaca aabbihii rasuulka sala allahu alay wasalam magiciisa iyo magaca aabbihii u waafaqayo oo umm maxamed ibnu cabdillaahi la yidhahdo waxaanuu ahaa nin marka waxa weeye eh, xaafidulqur'aan uu ahaa bay yidhahdeen oo cibaado badan shaytaankii wuxuu ku fitneeyey mahdigii baa tahay saaxiibadiina wuxuu tusay in mahdigii ku jiro dabeedna waxay yidhaahdeen se axaadiista kuma soo aroorin bayna arukni waalmaqaam baa lagula baayactamaya waynaynu geynaa ninkan bayna arukni waalmaqaam halkaana baycada waa inaynu kula gallaa o aynu ka iclaaminaa hubkii bay soo geliyeen masjidka waxay ku soo geliyeen qaab marka waxa weeye janaasooyin inay sidaan naxashiyay soo qaadeen ay soo markaa marya soo saareen waagana lama fatiishi jirin naxashyada naxashyadana hub baa ku jira ee markaysaa maydadba kuma jiraan waxaa la moodayaa maydad lagu tukanayo inay yihiin hubbaana halkaa ka taagan markii gudaha la taga unbaa dee hubkii lala soo baxay baycadii baa halkii laga iclaamiyey kumay xisaabtoonaysma odhan war baycayna halkaa ka iclaamisaan umuuraha ma xallinayso dowlad baa jirta ciidamay leedahay haddaa hub markaysaa meesha la soo gasheen inta yaree sidatan ima daafici karto mana aha marka waxaweye la iclaansho la yidhaahdo waa lala baayactamay dhammaan inay dadku iswada dhiibayaan dee fitna cariid baa ka dhacday dagaal baa ka dhacay xaramka inuu xidhmaa ka dhalatay cidi ay ku dawaafi weydo yacni waxa weeye salaad dadkii ay u iman kari waayaan dawaaf ay u iman kari waayaan ay noqoto un inay isdhaafayso afariyo toban maalmood ayuu cadilaa masjidku ya ahlucilmigu waxay fatwoodeen inay tahay waxa weeye taasi khawaarijinimo inay tahay sheikhulalbani waxa uu yihi marka waxa weeye waxa ay sameeyeen waxaa la ictibaarinaya inay khawaarij yihiin hay-atu kibaar alculamaa waxay ictibaariyeen inay markaa yihiin muxaaribiin inay yihiin ahluxiraaba inama jazaءu aladiina yuxaaribuuna allah warasuulah wayascuuna fi اlardi fasaada an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaطaca aydihim arjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard saas yada weeye xukuumad markaa muslima in lagu baxaana ma bannaana walow fisqi iyo dulmiba ha la timaado oo fisqiyo iyo dulmiyaba ha galaanbe mar haddaynay milladda ka bixin bilkulliya bixitaanka lagu baxayaa waa khawaarijnimo waa midaan bannaanayn nabiguna sala allahu aleyh wasalam waa diidey markuu sheegay a'immadu inay markaa kuwa ugu sharka badan madaxda shiraaru a'immatikum aladiina tubqiduunahum wayubqiduunakum wa talcanuunahum wayalcanuunakum qaaluu ya rasuula allahi afalaa nunaabidhum bisayf wa fii riwaayati afalaa nuqaatilhum rasuulkii ilaahayow ma la dagaalanaa bay yidhahdeen ama seef ma ku gannaa ma ku tuurnaa qaala laa maa sallow intay tukanayaan ha ku tuurina ha la dagaalamina laa maa aqaamuu fiikum asalaa xadiidka saxiixa muslim saxiixa ku soo wariyey wa an laa nunaasica alamra ahlahu qaala ila an tarow kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan xadiiska saxiixaynka bukhaariiyo muslim macaasi inuu ku dhacaa oo xaakimku markaa fisqi iyo macaasi la yimaadaa mid bannaynaysa maaha bixista lagu baxayo waayo fasaad baa ka dhalanaya dhibaato ka badan baa ka imanaysa waxay dhib ka badan ka imanaysaana shareecada kuma bannaana amnigii baa la waayayaa dhiigaggii muslimiintaa la daadinayaa dhiigga muslimiintuna waa shay xaaraana ina dimaa'akum amwaalakum acraadakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii beladikum haada waciidada ku soo arooray dilka qofka muuminkaa ah inagii soo aragnay yani waxa weeye shacab iyo xukuumadba yani waxa weeye dilkii waa gaadhaya amni daradina waa imanaysa khalal baa imanaya nafahi inay baxaan baa ka imanaysa ka dhalanaysa oo dhiigaggii muslimiinta la daadiyo in waxa weeye wax ka khayr badan iman doonana lama oga si kastuu khayr u muujisanayo ka markaale waa ku baxayaa inuu ka wanaagsanaanayo dhaamaya ma oga marka waxa weeye shareecada waa arrin xaaraan ku ah, aan ku bannaanay marka waxay sameeyeen arrin fitna bay sameeyeen masaladana culammadu waa arrin ay ku dawinaan caqiidada arrin ay ku qoraan masaladaasi caqaa'idda ahlusunna waljamaca ay ku qoraan oo ku dawinaan weeye masaa'isha xadiidku sheegaya waxaa ka mid a ruuxii ruux laga dilo inuu kala dooranaayo inuu markaa dilo iyo inuu markaa diyo qaato inuu dishoodo iyo inuu diyo qaato ayuu kala dooranayo culammadu waxay isweydiiyaan marka ruux badrheedh wax u dilo marka hore ma qisaas baa waajiba diyaduna beddel bay ka tahay mise labada mid ahaan waajib tahay waxay leeyihiin ahlucilmiga qaarkood marka hore qisaas baa waajiba laakiin diyadu beddel bay ka tahay qisaasta marka la waayo amaba la cafiyo bay beddel ka tahay ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihin maya labada ayaa mid ahaan waajib yahay oo labadu waa siman yihiin ee qisaasta khusuuskiisu miduu waajib yahay diyaduna beddel ka tahay maaha aahirka xadiisku wuxuu u dhow yahay qowlka dambe waman qutila lahu qatiilun fahuwa bikhayri nadarayn ima an yaqtula wa ima an yuudaa ama waa inuu dishoodaa ama waa in diyada la siiyaa sida kale haddii loo dabdiyana ima an yuqtala wa ima an yadya ama waa in la dilaa kan markaa waxaa qaatilka ah ama waa inuu diyada bixiyaa marka labadu inay isbarbar yaalliin ayaa daahirka xadiidkuna markaa ku tusinaya calaa kulli xaal haddii awliyaa ulmaqtuul ay qaataan diyada hadhow inay yidhaahdaan waa dilaynaa waxaa la ictibaarinaya in dil cusub ay tahay qofkii wax ka dilay dileen meesha ma taallo waayo marba haddii ay diyadii qaateen oo diyadii aqbaleen waxay noqonaysaa qofkan in hadda qisaas wax la yidhahdo ka imanaysa aynay jirin waxay la mid tahay ruux cusubay dilaan bay la mid tahay saasoo kale ayay la mid waxay qisaasta dooran karaan intayn diyada qaadan qisaastana dadka awliyaa'ulmaqtuulka ah ama warasatulmaqtuul dadka ah ee dhexal joojinaya kii la dilay waa inay isku waafaqaan inay qisaastaan hadday markaa isku khilaafaan oo qaarkood diyada doonaan qaarkoodna yidhahdaan waa qisaasanaynaa xaalkaa waxay noqonaysaa qisaastii waa jabaysaa waa baaqanaysa waayo arrinkii ma tajazu'i karo ma qaybsami karo saas aawadee waxay noqonaysaa in waxa weeye diyo xaaladdaa loo leexanayo ayay noqonaysa waxyaalaha kale laga qaadanaya xadiiska waxaa ka mid ah in cilmiga la qoro khaas ahaan xadiidka nebiga sala allahu aleyh wasalam in la qoro ayaa laga qaadanaya xadiis kalea jira oo sheegaya laa taktubuu cannii hayra alqur'aan waman kataba canii hayra alqur'aani falyamxu waa xadiis saxiixa ku sugan in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha iga qorina shay aan qur'aanka ahayn ha iga qorina ruuxa iga qoro shay aan qur'aanka ahayn iga qoraa ha masaxo see loo kulminaya xadiiskan iyo xadiiska jawaabtu waxay tahay waxaa loo kulminayaa xadiiskaasi wuxuu ahaa markii hore ayuu ahaa marka waa mansuukh xadiiskanna waa naasikh waxayna yidhahdeen culammadu wuxuu nabigu sala allahu alayh wasalam ka taxadirayey qur'aanka iyo xadiisku inayna isku qaldamin taasuu ka taxadirayey bacdi culammada ka midna waxay yidhaahdeen maya waa la jamcinayaa labada xadiisoo waxaa lagu jamcinayaa isku warqad laguma qori karo isku mawdic laguma qori karo laakiin mawdic kala duwan baa lagu xambaarayaa in qoraalku bannaan yahay oo xadiiskii meel aan qur'aan ku qorayn lagu qoro laakiin meel keliya in lagu wada qorto xadiiskii iyo qur'aankii waxaa laga baqayaa inay labadii isku qaldamaan oo shay xadiiskii nebiga ka mida la moodo inuu qur'aanka ka mid yahay taasaa laga taxdiiraya ummaddu waxay ku ijmaacday markii dambe xadiiska nebiga in la qora inay mashruuc tahay waan la diidayn bay ku ijmaaceen xadiidkan waxaa ku sugan dhirta inaan la jarin dhirta xaramka ahlucilmigu waxay yidhaahdeen dhirta la yidhi goynina waa dhirta aynay dadku beerin laakiin wixii dadku ay beerteen iyada goyntoodu mamnuuc maaha bay yidhahdeen waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa cawsdameerka goyntiisa in markaa ay bannaantahy waayo nebigu waa ka soo reebay calayhi salaatu wasalaam ila alidkhira waxay kaloo culammadu yidhaahdaan istinaaga ila waa istinaa marka shaygu ka soo reebaayo ilaaba ilaa waa inuu ku ladhan yahay marka xadiiskan waxaa laga qaataa fasliga yar ee sidaasoo kale ah ee isla majliskii lagu sheegay inaanu dhib lahayn markuu sheegayana nebigu sala allahu alayh wasalam ee uu doonayay inuu soo reebo ila alidkhira hadalkii hore ma soo celin marka fasliga yasiirka ahi ee qadar yar ahi ee sidaasoo kale ah inaanu dhib lahayn ayaa laga qaadanayaabay bay culammada qaarkood ay yidhaahdeen halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk